sii faafiyeen culummadii iyo akhyaartii dhaxal u qaadatay nabiga wuxuu ka tegey sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu wixii ay faafiyeen xalaqadani waa xalaqadii labaad waxaan ugu magac daray awalu leylatin habeenkii ugu horreysay oo ay lamaano guri ku kulmaan ayay caawa ku saabsan tahay muxaadaradeennu ama uu liqaageennan uu ku saabsan yahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala horey waxaan ooga soo sheekaynay yaan guursadaa waxaanu soo gaadhsiinay ilaa aan aroos ka dhigno oo aanu ka soo hadalnay qaabka ugu fiican ee aroos loo dhigi karo iyo waxyaabaha aan la ogolayn meherkii baa noo dhacay awalan markuu meherku dhaco wuxuu nabigeenuna baray sala allahu calayhi wasalama duco aan akhrisanayno waxaan oga jeedaa ama waxaan doonayaa in aan dhaho reerka dibka reerka cusub ee biidni illaahi tabaaraka wa tacaala doonayaa inay qoysas dhigtaan dhistaan iyo qoysaskii horay isu soo qabay ee ducadani ay ka tagtay dhammaantoodba risaaladu iyo muxaadaradu way ku socotaa aniga ka mid a mar walbaba inaan wax cusboonaysiinno waa shayna laga doonayo nabigu wuxuuna baray inaan duco ugu ducayno labada qofee isguursatay bal ducadaa ila fiiriya oo ducadaa ila eega marka u horraysaba waxaan ugu ducaynaynaa sida asxaabu sunan ila anasaa'iyu markii laga reeba ay soo gudbiyeen sheekh albaanina uu saxiixinayo asalkuna uu saxiixaynka ku yaallo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuuna baray inaanu dhahno baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fi khayr kelimaadkii rasuulkeenna afkiisa ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam ee ku aadanaa lamaanahan cusub kelimaadkaasay noqdeen talow kelimaadkan macaanida ay tilmaamayaan maxay tahay yaa tura anigoo kale iyo dadka ila midka ah <clears throat> macaanida ducadan iyo kuwa soo socda ku jira ma la soo bixi karaan fiqigooda ma gaadhi karaan ila ma aha laakiin kollaba culumuu alla u soo saari doonaa mawduucan kala dhigdhigta biidni waxaan reerkaa ugu ducaynaynaa barako waa barako dhinac walba ah waa barako xagga caqliga ah waa barako xagga xoolaha ah waa barako xagga sariirta ah waa barako xagga dabeecadda iyo akhlaaqda ah waa barako xagga dhacaanka ah waa barako xagga dhididkooda ah waa barako xagga candhuuftooda ah waa barako xagga raashinkooda ah waa barako labada qaraabay ka kala yimaadeen ah waa barako deriska ay yeelan doonaan waa barako xagga cilmiga ah xagga cilmiga waa barako xagga hurdada waa barako hadday isla joogaan waa barako hadday kala maqan yihiin shay walba <clears throat> oo bini aadami bini aadamka wanaag iyo raaxa u noqda ayaa reerkaa loogu ducaynayaa ilaahay inuu ku barakeeyo oo barakadaas iyo tabaaraka wa tacaala taasi horta waa inaan ogaanaa marka koowaad allaha kuu barakeeya gabadhan dabeecaddeeda wanaagsan allaha ku tuso duco kalaan arki doonaa gabadh yahay ninkan allaha kuu barakeeyo dabiicadiisa teeda wanaagsanna allaha ku tuso allaha isu kii barakeeya labadiinnaba haddii aad kulmaysaan kelimadiinnu khayr ha noqoto wadatashigiinnu khayr ha noqdo noloshiinna oo dhan khayr ha noqoto cibaadadiinnu cibaado khayr oo xaqa waafaqsan ha noqoto horta ducadaasaa marka koowaad reerka loogu ducaynayaa bal dhabdhaha oo bal intaan la isguursanin ducooyinkan ha la xifdiyo ha la xifiyo ma ahane macnahooda ha la dhuuxo ha la dhuuxa keliya ma ahane ha la dhaqangeliyo aad waxaan u jeclaan lahaa kelimaadkan aanu meesha ka jeedinno inayna noqonin kelimaad la dhegaysto inayna noqonin kelimaad markay dhammaato la yidhaahdo alla kelimo fiican bay ahay ee waxaan doonaynaa kelimo nolosheenna qayb ka noqoto inay noqoto kelimo la dhaqangeliyo inay noqoto manhaj aan ku soconnana noo noqota waxaan isleeyahay qoyska tallaabo tallaabo nooloshani oo la socda waxaan isleeyahay qoys wanaagsan buu noqonayaa ma isweydiiseen inta ay culammadu ka hadlaan qoys wanaagsan haddana guryaheennu ay sii gubanayaan ma taqaanaan li'anna lama dhaqangelinayo inta la faraxsan yahay waa la isku faraxsan yahay laakiin marka la cadhoodo weeye arrintu markay timaado marka la iskhilaafo weeye arrintu markay timaado marka sabarka dulqaadka tanaasulka raxmadda la doonayo waa marka ee marka laysku fiican yahay nin walba waa ka qurux badan yahay wax walba waa ka idgoon yahay wax walba waa ka qurux badan yahay wax walba waa ka fiican yahay wax walba way ka cuntay macaantahay gabadhu islaam kasta laakiin markii laysku xanaaqo hona halkaa weeye ninka ragga a meesha la raba in inuu ka muuqdo gabadha qiimaha badan meesha la doonayo inay ka muuqato waa halkaa weye ducadaasi waa ducada koowaad weeye oo la doonayo in laba ducoo kalaa noo hadhay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaanaad u jeclaan lahaa kutubta inta badan aan islaahay in la aqriyo oo qaybo badan laga aqriyo maalin dhoweydna waxba idinka tusay inaan mar labaa idinka tuso wax kitaabka aan gacanta ku hayo oan u malaynayo inaad videoga ka arkaysaan ama ka arki doontaan waxaa la yidhaahdaa xataa laa yamuuta alxubbu si uusan jacaylku u dhimanin inta uusan jacaylku dhimanin kitaabka wuxuu ka hadlayaa intaa la eg labada qoys siday jacaylkooda u waraabin lahaayeen aan mid kale idin tuso waxaana oga jeedaa qofka luqada carabiga garan kara ama luqaad kaloo lagu turjumay raadsan kara in uu raadsado kitaabka labaadan gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa sideen u dhisnaa guri wanaagsan kii hore waxaa iska lahaa ee gabadh la yidhaahda iihaab fu-aad baa iska lahayd kanna waxaa iskale doctor rida nin la yidhaahdo ayaa risaaladana iskale risaaladaas kaleen gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa zahratu tariiqi manaabiri nuur ayaa la yidhaahdaa si uu guryaheennu ay u noqdaan minbaro nuur ka kacayo oo iftiimaya ayuu walaalkaana isku dayey waana gabadh la yidhaahda shiriin muniir gabadh la yidhaahda ayaa qortay kitaabkaa aan gacanta ku hayo aad u weyn oo mujallad aad u weyna ah. qisasu nasaa'iya nisaa'iya can ilxayaati zawjiya la yidhaahdaa waxaad ka helaysaan qasas aad u badan oo rajaynaya inay idin cajabisa biidni tabaaraka wa tacaala waana kutubta aan xalaqaadkeennan intaan wadla aan wax ka qaadan doonno kitaabka aan gacanta ku hayo magiciisa waxaa la yidhaahdaa <clears throat> asbaabu dawaami almaxabbati bayna azawjayn labada isqabtaa sidii uu jacaylkoodu u sii daa'imi lahaa ayuu ka hadlayaa nin waxaa qoray cabdilcaali la yidhaahdo oo liwaa ah kitaabkaa kaleen gacanta ku hayo eed shaashada ka arki doontaan ama aad ka aragtaan waxaa la yidhaahdaa mawsuucatu sacaada zawjiya liibaanta iyo guusha lamaanaha meesha ay ka heli lahaayeen kitaabka aan gacanta ku hayo ama risaalada kani waxaa qoray kii hore doctor moxamed cabdilxaliim xaamid in la yidhahda baa qoray culammada masar bay u badan yihiin kitaabkani waa risaalo cajiib ah mawaadiicda aan ka hadli doonnana qayb ka mida baan cinwaan oga dhigi doonnaa kitaabkan waxaa la yidhaahdaa fannu tacaamuli maca azawji alcaniid waazawja alcaniida talow say u wada dhaqmi doon karaan lamaano madax adag ninkuna goonidiisa ayuu yahay budo gooni u tuman gabadhuna goonideeday u tahay budo gooni u tuman ana amiirun wa anta amiirun man yasuuqu alximaar noloshu halkaasay maraysaa ninka madaxa adag iyo gabadha madaxa adag tol oo madaxooda see loo jilciyaa risaalada risaalo qiimo badan weeye waxaa qoray axlaa farax baa la yidhaahdaa nin caruurtayda mucallim u ahaa labadii kun iyo shantii ayaa qoray oo magiciisa la yidhaahdo muxamed la yidhaahdo moxamed mutawalli caraabi ayaa l kii hore doctor yaasir nasr ayaa qoray kitaabka aan gacanta ku hayo arkaysaa ninka aadka u xanaaqsan iyo gabadha madaxa hoos u foorarisay kitaabka waxaa la yidhaahdaa citaabu laswaaj talow labada qof say u wada hadli karaan oo say isuwada isu canaanan karaan ama siday xal u gaadhi karaan ma in laysku qayliyaa mise waa in si wanaagsan loo wada hadlo wakhtigeedaan ka hadli doonaa kitaabka aan gacanta ku hayo eed arkaysaan ama arki doontaan waxaa la yidhahdaa ascad ascid nafsaka wa ascad alaakhiriin aakhariin naftaadana liibaanta u raadi oo sacaado u raadi cidda kula nool oo loo jeedo xaaskaagana sacaado inay ku noolaata ka shaqee kitaabkii hore ibraahim latiifi baa qoray kan eh, kanna waxaa la yidhahdaa doctor xasaan ayaa qorin masri oo macruuf oo la yaqaano weeyo kutub aada u badan leh ayaa qoray eh, kitaabkaas aan gacanta ku hayo risaaladaasi waxaa la yidhaahdaa ilaa xabiibayni labada isjecel ayaa la yidhaahdaa waa kitaab rumansi oo aad u qiimo badanoo qiimo badan oo wax badan ka hadlaya kariimi shaadeli ninka la yidhahdaa qoro kutub badan ayuu mawduuca kaga hadlaa kitaabkan aan ugu dambeeya waa badan yihiileh aan ku soo koobayo waxaan u malaynayaa saddex boqol iyo sagaal iyo toban safxadood wuxuu ka hadlayaa qaabka sariirta iyo aadaabta sariirta iyo ninka waxa laga dooni iyo maxaa bannaan iyo maxaan bannaanayn iyo nin walba ama qof walba siduu xaqiisa sariirta u heli lahaa ayuu ka hadlayaa waxaan oga jeeday kutubtaasoo dhan aan rabay inaan idinku sheego yacni waxaa weeyaan markii mawduuca laga hadlaya wax iska soo degaya ma aha waa cilmi dheer oy culummadu juhdi ku bixiyaan kow waxaa ka ah laba ka ah qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam intaa haddii aan ka tago gabadhii markii iyo wiilkii laysu mehriyo oo baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bikhayr la yidhaahdo gurigaa layskugu keena waxaan doonayaa labada qof markii guriga layskugu keeno waxay samayn lahaayeen qisada waxaa noo soo hal qisaan ku bilaabayaa biidni tabaaraka wa tacaala awalan waxaan leenahay oon ciwaan oga dhigaynaa guriga markay isugu imaadaan yaynan isku soo boodin ha tartiibsadeenoo ha isdejiyeen nican badan baa u baahan in ilaahay loo celiyo horta isbarashadan soo socoto bal eeg aduse maxaa samaysay runta markaa sheegto maxaa samaysay markii ninka guriga lagugu keenay ama ninku muxuu sameeyey sida wanaagsanse waa sidaas soo socota inay labada qof isbartaan oo mid walba midka kale tacriif iyo aqoonsi ziyaado ah oo meeshaa lagala kulmo wuxuu leeyahay axadu salaf culammadii wan wanaagsanayd ee salafka ahida naga horreysay mid ka mida wuxuu leeyahay asagoo saaxiibkii u sheekaynaya raggu way sheekaystaane sida ay dumarkuba u sheekaystaane wuxuu ku yidhi labaatan sano oo aan xaaskayga qabay weligay ooma cadhoonin ayadana iima cadhoonin ninkii saaxiibka ahaa kelimadaa wuu la tacajubay xusuusta hadda innaga wiigag baa la ysqabaa bilooyin baa la ysqabaa cadhad iyo xanaaquna sankayba ka saaran tahay laakiin haddaad garanaysaan garan doontaan ninkan qiimaha badan ee salafka ka midihi qisada uu noo warinayo si waddaduu u maray iyo inagu waddadaanu marnay ninkii noo sheegaya wuu tacajubay oo wuu la yaabay oo su-aal cajiibuu weydiiyo wuxuu yidhi kayf bal nihoo arrinkaasi cilmi baan ooga baahanay hadda laftiinnu ama aniga laftaydu soo ma wanaagsano inaan cilmigaa aan baranno ninkii marka wuxuu yidhi habeenkii ugu horraysay ee xaaska guriga la igu soo geliyey ee xaaska la ii keenay sida caadadaba ragga ah gacanta ayaan ku taagay gabadhii mar alle markaan gacanta u taagay ayay gabadhii waxay tidhi yaa umaama calaa rislika yaa umaama umaamow bal isdeji yaa abaa umaama bal xoogaa isdeji meesha aad fadhido bal fadhi laakiin waxaa intaa ka horraysay xageebuu fadhiyaa wuxuu fadhiyaa meeshii uu ku tukaday laba ragcadood mar alle markii guriga layskugu keenay layskuma boodine waxaa weeye laba ragcadood buu u istaagay shukran lilaahi tabaaraka wa tacaala gabadhii buu saa u eegay markaasuu wuxuu ku qiyaasay xuuru tiin xuurulciintii adduunyada xuuru tiin ayuu ku qiyaasay markaasuu yidhi ma waxa ma gabadhan buu ilaahay kuu qoray jamaalkan iyo quruxdun leh miyuu adiga ilaahay gacanta kuu soo geliyey oo caawa xalaal kuu ah oo kelimadii ilaahay lagugu xalaaleeyey allahu akbar arrintaasi shukrin bay mudan tahay sowmaa laba ragcadood buu u istaagay se gabadhina laba ragcadood labadiibay ku xidhatay asagiina mar alla markii uu salaada ka baxay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmatullah markuu yidhi se gabadhii oo gadaashiisa taagan oo ayadana salaadii ka baxday unbuu arkay markuu intaa sameeyey weeye wuxuu gacanta ku soo taagayo marka khudbada koowaad waa maxay sida wanaagsan laba ragcadood inaad tukato reerkii baa la doonayaa in ilaahay lagu xidho reerkii baa la doonayaa in ilaahay loo baryo ihdina siraata almustaqiim ayaad aqriyaysaa xaaskii adoon taabanin taasoo macnaheedu ay tahay ilaahay inuu hanuunku siiyo oo gabadhana ilaahay kuu hanuuniyo labadiinnaba inay raxmad idinku soo degto waxay ka dhigan tahay iyadoo macnaheedu tahay ilaahayow abuurkii horeba khayr baan ku bilaabay ilaahayow adigaan kugu shukriyey ilaahayow reerkayga ii hagaaji ilaahay ou sujuuddaan kugu baryey ilaahay ou rukuucdaan kugu baryey ilaahay ou atixiyaadkaan kugu baryey gurigayga cibaadaan ku bilaabay gurigayga salaad baan ku bilaabay gurigayga jacaylkaagaan ku bilaabay gurigayga jacaylka nebi moxamed baan ku bilaabay calayhi asalaatu wasalaam rabbiyow arrintaa ha igu hoojinin horta risaaladu ay salaaddu tilmaamayso waa mid ah gabadhuna waa sidii oo kale billaahi calaykum dadka i dhegaysanaya waxaan maqlaya dhowr boqol weeye haddaan ka maqlaya markii la galay qolka dhowrkaa boqol iyo inta soo geli doonta haddoo kuman kun gaadhaysay ka badan ilaahay baa idinku dhaariye cidda waddadaa samaysay ee reerkeeda shukrigaasi arooskii ku soo dhigtay oon ilaahay ka soo cadhaysiinin guriga markii laysku keenina qaabka u martay waa ayo hadday jiraan sooma yaro maxaanu gadaal ooga cabaadaynaa marka maxaan la dhawaaqaynaa haddaanan annagu sunnadii iyo sunnadii nabigii iyo salafkii haddaynan annagu aan waddadeedii aanan marin oo aan arooskii ilaahay kaga cadhaysiinay oo aan gurigii markii layskugu yimidna aan la garanayninba aadaab marka horeba aadaab aan la garanaynin soomaali badan siday geela u raaci jireen oo ay looda u raaci jireen oo ay adhiga u raaci jireen oo loo arkayo uun dibigan iyo sacan iyo dibi iyo iyo ritigan iyo hashan iyo wankan iyo laxdan iyo orgigan iyo ridan ayaa laga yaabaa inuusan macno kalaba weligiina akhrisaninba weligiiba inuusan akhrisaninba laga yaabaa isdeji laba ragcadood tuko gacanta markuu u soo taagay waatan gabadhii tiri calaa rislika bal gabadhaasay u barakaysan tahay fiiri bal waxa yaabka badan waxay tidhi alxamdu lilaah waasalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah calayhi asalaatu wasalaam ini imra'atun gariibatun laa cilma lii biakhlaaqika fabayin lii maa tuxibu faaatiih wamaa takrahuhu faatrukuh وما تكره فأتركه ثم قالت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك gabadhii sidii imaam khudbo aqrinaya oo mimbar saaran ayay xaaladdaasi bilowday allaahu akbar ilaahay ha kuu naxariisto allaahu akbar waddo cajiiba baad noo sheegtay allaahu akbar caqli waxaa tahay haweenay midda ugu caqli badan allahu akbar waxaa tahay haweenay midda ugu xikmad badan allahu akbar waxaa tahay haweenay midda ugu cibaado badan allahu akbar ku dayasho ayaad mudan tahay jazaaki allahu khayran canna wa cani lmuslimiina khayra aljazaa ha maqleen gaalada iyo kuwa romansiga iyo waxa beenbeenta ah ee qiimaha layn wareejiya bal u fiirsada islaamku qaabka wax u dhisayo ninkii asagaa wuxuu yidhi saaxiibkiibuu u sheekaynayaaye gabadhii waxay ii dhibaato gelisay oo igu qasabtay anna inaan khudbo bilaabo xaaladdaas ayada ah ee meel khudbaba aan ahayn gabadhii ninkii wuxuu yidhi alxamdu lilaah wa usalli wa usallimu cala annabiyi wa aalihi wa saxbih amaa bacd wuxuu ku yidhi fa inaki qulti kalaaman in thabata calayhi eh, eh, haddaad ku sugnaato qodobka ah yakun lakii xaduki wuxuu ku yidhi gabadhay eray waxaad ku dhawaaqday haddii aad ka rumayso oo aad kaga dhabayso aad nasiib weyn ku gaadhayso haddaase ka tagtana xujo uu kugu noqonayo qodobkaa wuxuu isoo xusuusiyey da'yarteenna iyo innaga waaweynba lafteenna markaan isukaansanayno been baa laysu sheegaa waxaadan ahayn baad sheegi gabadhi waxay leedahay waxaan ahay gaariyad gacmaheeduba malabka uu ka daadanayo cuntadayduba waa daawo waa lagu caafimaadaa gogashaydana daqsiga guriga soo gala saddex sanoo xadhiga baan u jaraa carafta gurigaygana deriskaa laga soo carfiyaa maxaad iga taqaanaa halkaasay gabadhi ka baxday amaa adiga soo ma aha ma ninkaygii baanyaan ku hadal celin karaa raalliyo ma maqli jirta ehlu janno ah <laughs> raalliyadaasaa dhahay ninkii wuxuu leeyahay rag ninkii lagala bixi lahaa baan ahay raganimada iyo caqliga iyo iyo jacaylka iyo qaabkan dumarka kaaga saramarin doono saan kugu naxariisan doono sidaan suuqa kuula xaragoon doono sida aan ilaahay isula caabudi doono halkaasaa la ysla maraa marka haddii laga rumayn lahaa run noqon lahayd goorta guriga la imaadoy dhab noqon lahayd maanta meesha aanu gaadhnay ma gaari lahayn jawaabtu waa maya laakiin ha dhowto wax kalaa soo baxa <laughs> ha dhowto wax kaloo yaa badan ayuu qof walba kala soo baxaa sakiin af badan oo midkan kale jeexjeexaysa oon xataa naxariisba lahayn oo xataa qofkii isweydiinayoo dhahayaay wartalow qofkaniso qofkii maalintii waxa sheegayay ma adaa ismoodsiinayay ma khayaali bay ahayd yaana wakhtiga idinka qaadine ninkii wuxuu yidhi waxaasaan jeclah oo waxaasaan jeclah oo waxaasaan jeclahay waxaasaan necbahay oo waxaasaan necbahay oo waxaasaan necbahay allahu akbar cuntada waxaasaan ka jeclahay hadalka qaabka in layla hadlaan ka jeclahay yaan u jeclahay hurdada qaabkaasaan u jeclahay ma waan khuuriyaa ogow hadda waan khuuriyaaye waa inaad sii ogaato inaan khuuriyo waan galgashaa markaan seexanaye ogow waa inaan sii galgashaa iska kay ilaali haddaba haddaad i rabin wakaa haddaba ii sheeg waxaan jeclahay deriskayga waxaan jeclahay hebel iyo hebel saaxiibaday waxaan jeclahay inaan la socdo ama gurigaygu yimaadaan gurigayga yimaadaan hebel iyo hebel hebel iyo hebel ma jecli deriskaasi ma jecli maxaa yeelay waa nooca iyo waa nooca bimacnaa qofku waxa uu jecel yahay saa in layla hadlo saa in layla dhaqmo waxa in layga ilaaliyo qaabka in layga ilaaliyo saas bay dadkii hore noolosha ku soo dhaqeen adigu ma samaysay mise maadan samaynin warniyow maxaa kaa cadhaysiiya ii sheeg gabaryahay maxaad ka cadhootaa ii sheeg waa ku dhegaysan qalin iyo buug baan qaadan bal waxaad ii qortaa inta wax aadan jeclayn ee aad ka cadhoota ii sheeg anna waan kuu sheegi kadibna waxaad ii sheegtaa daawada aad jeceshay inaan kugu daaweeyo markaasaan kuu sheegi hal tusaalaan idinka soo qaban aan mar walba sheego marar badanna aan ku soo celceliyo laakiin waa tusaale aniga ii dhadhamaya isleehayna reero badan baa ku duumay markii la fahmi waaye ninkii baa wuxuu yidhi haddaan cadhoodo waxaan jeclahay inaan baxo suuqa iyo masaajidada iska tago ragga iyo akhyaarta la soo haasaawo fiidkii aniga oo caadi a ah baan kuu imaanoo qoslaya oo weliba ubax iyo shukulaato kuu wada saasuu ku yidhi ninkaa cudurkiisa iyo daawadii buu kuu sheegay cudurkii wuu kuu sheegay maxaa iga xanaajiya wuu kuu sheegay laakiin daawadiina waa kuu sheegay ha dhowto hadduu xanaaqo adigu dhakhtar baa tahay ee waa inaad dayso ha baxo ninkee daa ha soo nastee iska daa ballankuu kaa qaaday asagoo ku imaaday baad arkay biidni laakiin haddaan arrintaa laysku ogeyn oo ninkii markuu cadhooduun iridda ka baxo adiguna iridda intaad istaagto ina daawadii ma garanayso dhakhtar ma tihide oo horeyba oomada baranine aad kulleetiga ku dhegtood ooda hadda imaqashii waan ku furay maya tii labaadna ku dar waan ku furay maya saddex ku dar waan ku furay albaabka ka soo xidh meeqa reer baa saa ku dugay keliya waxay ku sinnayd cudurkan daawadiisa in la helo cidda cadhoota mooyaane cidda kalena ay dhakhtar iyo digtoorkii caafimaadka noqoto bal gabadha aan tusaale u soo qaado haweenku way kala dabeecaddu way yihiin qaar baa markay cadhoodaan waxay jecel yihiin inay naqaska iska sii daayaan wax alla waxay doonaan inay ku hadlaan wax wanaagsan iyo wax qaar baa isku dara kuwa alla ka baqayana calal aqal ama gacanta waxa ka tuurto ama weelasha ag ha jajabiso ama carruurta guri ha ku gurto waxay doontaba ha noqotee gacmahana way ka hadlaan qayb afkana way ka hadlaan hadday gabadhu ayna ninkeeda ku dhihin dhegayso walaanu haddaan cadhoodo oon xanaaqo sidaydaba miyir melihiyo waxa gacmahayga ku jirana waan tuuraa agtayda wixii taaganna waan ku qarbaxaa oo waan ku nafisaa laakiin daawadayda haddaad rabto iska dhegayso oo hayla hadlin ninkan waxaa la doonayaa xaaladdaa markay noqoto gabadhu ay xanaaqdo horta t v hadduu daaraa inuu damiyo kombyuutar hadduu daaraana inuu damiyo carruurtana fadhiga intuu isku geeyo inuu dhaho seeseexda oo beerka u seeseexda aamusnaada qolalka dariishadaana in loo soo xidho kadibna halkaa la wada dhegaysta gabadhii bal si fiican ha u nafisee markay nafisto ay dhammaysato ayadaa dhabannada idinka wada dhunkan carruurtii beerka u wada jiiftayna soo kicin ninkiina ayadaa jajafan oo dhihi xabiibii raalli noqo inanay waa daawaysay oo dhakhtar baad noqotay laakiin ka waran haddaydan arrintaa isku ogeyn mar alle markay gabadhi qaylido oo ay buuqdaba ka waran haddaad dhahdo maxaad la qayliye oo maanad igu qayliye saddexdaadi baa ma ku siiyey reerkaa ma dumay mise ma dumin ficlan waa dumay gabdhaha qaar baa markay caroodaan inay qolka isku soo xidhaan jecel waxayna ku xidhan tahay waxay ku soo koreen marka hore hadday gabadha isduuduubto ay duuniga iyo busta isku dedo ka war haddaa u timaadood ka tuurtodoodo maxaad la jiiftaa edam ma qabtide reerkaa waa dumaya ujeeddada aan ka wataa waxaa weeye waa inaan maxaad cuntaa oo maxaad jeceshahay oo maxaad ka cadhootaa oo maxaa ku dejiya arrimahaas weeye arrimaha ay reer isku dhaafeen reerihii horena ay ku wanaagsanaayeen ninkii wuxuu yidhi gebagabada qisadu qiso aad u macaan oo qiimo badan weeyaane markaan wixii oo dhan gabadhii isdhaafsannay ayaa sanad markii aan joogoon gabadhii isqabnay oo wax idhiba aanan weligeed arkin aana ku arkin weligey ayaan qof dumaroo waayeelaho gurigii joogta oogu imaaday maalin waxaan ku idhi maanta yaa noo jooga waxay tidhi hooyaday baa joogta kadibna waan u tegey salaam iyo bariidin kadib waraysi bay igula dhaqaaqday qodob gooni a ah baan kaga hadli doonaa soddohda waayahan laga dhawaaqaya laga calaacalayo qodob gooni a ah baan kaga hadli iyo qaabka ay gabdhahooda gabdhaha iyo wiilasha loola dardaarmo qodob gooni ah baan ka dhigi doonaa biidni illaahi jalla wacala waxay ku tiri gabadhan iga waran xaqaagi ma ku siisaa oo ma ku ateecdaa oo waxaad u soo guursatay ma ka heshay markaasuu u warramay asagiina wuxuu ku yidhi qof dumar oo ka qiimo badan waa khayru zawja qof dumaroo la guursado zawjada ugu fiican weeye ayuu yidhi dardaaran bay siiso waxay tiri idhegayso yaa idhegaysay ku tidhi yaa abaa umaya haweenku hadday kaa il helaan oo ay ninka madaxa ka qabsadaan reerkaa waa dumaa ninkaana waa dulloobaa waxaad yeelaysaa hoggaanka reerka adugu hay soo maynan arkin hadda reerahenu say u dumeen waa markii ay qawaamadu meesha ka baxday ama ninku ha iska bixiyo ama ha laga saaro ama dawlad iyo qawaaniin iyo biya aan joogno ha ka saarto ama haweenku ha ka saareen ama ninku ha iska saaree goorta la waayey ninka dawrkiisa soo guryo badan yacni dawli kama dhicin sidii ceel dawli lagu tuurayoo kale oo weliba koykoy baa lagu dayaa baa layidhi soo koykoydii weli lama la'a af soomaali adag adaan ku hadlay raalli noqda waxaa rabay gabadhaa way la dardaarantay dardaaran fiican kadibna muxuu yidhi wallaahi buu yidhi gabadhii ayad ahayd labaatan sanaan qabayo weligay waxaan dhibsada kuma arkin ilaa hal maalin oo weliba anigu aan ka gardaraa baalka la yidhaha dabaqallooca ama caqrabka ama hangaralaha ayaa igu soo ordayu soo orday goor maqrib la adimayo adinkii markaan maqlay intaana dilin baan adin masaajidka aaday digsi intaan soo qaadaan ku gadiyey si markaan soo tukado aan u dilo baalki intuu dhulka qotay oo ka soo baxay buu weeraray markaasuu gabadhi qaniinay taana anaa dulmigaa sameeyey buu leehay saa daraaddeed su-aalaan isweydiino qisadan aan ku gebagabayno ma gabadha caqligeedaa maanta wax la miisaamo ah oo wax duruus laga dhiga ah mise hooyada iyo tarbiyadeeda sodohda miyaa wax darsi laga dhiga ah mise ninka iyo xigmaddiisa miyaa mudan in darsi laga dhigo dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa kaasi waa fadli cid alla ciduu doonuu siiya almuhim ayuha alikhwa an nadaca annuqaata cala alxuruuf waa inaan warqadaha iyo miiska dushiisa waa inaan wax walba ku caddayno wa khaasatan maca bidaayati alxayaati nolosha bilowgeeda waa inuu mid walba midka kale uu barto waxa uu jecel yahay iyo waxa uusan jeclayn waxaan doonayaa inaan qodobku waa inuu igu dheeraada ma doonaye xalaqaadkana inay dheeraadaan ma doonayo biidniillah in kooban oo la fahmi karaan ka doonayaay wixii intaa ka dambeeya ninka iyo xaaskiisu halkaa foodda abay isqabanayaan dad badan baa markii loo sheega fooddaa la ysqaban waxay leeyihin miyaa la ysdagaalayaa laysma dagaalayo sunnadii rasuulkaa la fulinayaa calayhi salaatu wassalaam fatwo min cindi fatwaan caaw idin siinayaa labada aan horayba xataa isu qabanin hadda way isqaban karaan maxaa yeele waa khayr waayo waxaan ku qanacsanahay laba kastoo isqabtay habeen walba inay aroos yihiin noloshooduna ay cusub tahay saasaan anugu ku qanacsanay wa arjuu inay reero badanna ku qanacsan yihiin bal ducadan kale ila dhegaysta rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam waxa uu leeyahay qofku uu ahaa idaa tasawaja axadukum imra'atan yacni haddii lamaano la helo haddii lamaano la helo aw ishtaraa khaadiman ama shaqaalo uu soo iibsado ama baabuur iyo wax lamida ah, falyaqul inii allaahumma inii as'aluka khayraha u fiirso gabadhii baad halkaa fooda ahaysaa timuhu iskugu imaadaane laga sujuudo ayaduna bartiibay bartaasi kugu dhegantay bal arrintaa suuraysta si sunnada nabiga loo dabaqo alla qurux badana laba qofoo wax isla garanaysa alla macaan badana jawiga iyo xaaladda alla mustaqbal fiicana dadka labada arrimo sunnada nabiga dabaqa sal alla alay wasalam jacaylka qalbigooda nabiga ay jecel yihiin calai slat slaam iyo siday u dabaqayaan <clears throat> sunnada rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam gabadha gabadhiba waxaad leedahay ama mid wuxu uhi ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda allahu akbar qof walba khayr iyo shar baa ku jira gabadhan khayrkeeda ilaahay weydiiso khayrkeeda inuu ilaahay ku tuso hadalka kiisa macaan ee kuu dhadhamaya ee reer kuu dhisaya ee qalbiga jacaylka iyo xubbiga ku tallaalaya kaas inuu ilaahay ka soo saaro haddee ilaahay weydiiso taa markaan weydiisan weyne maxaa dhacay waxaa dhacday hadal kasto reeraha qaarkood intay aamusan yihiin bay nabad yihiin haddayba hadlaan waxaa laga yaabaa hadal uu midkan kan kan kale uu dhibsado inuuba ka soo baxo maca uu nebigu yiri sal ly slam alkalimatu tayibatu sadaqa war kelimada wanaagsan waa sadaqa waan ka hadli doonaa kelimaadka xubbiga iyo jacaylka la doonayo reerku inay ka dhigtaan manhaju xayaat inay ka dhigtaan waan tilmaami doonaa haddii alla raalli ka noqdo gabadhan khayrkeeda ilaahay weydiiso ficilka gabadhu ay samaynayso inuu ficilka inta khayrka ah ilaahay ku tuso gabadhu waa inay rabbi weydiisato ninkani khayr iyo shar baa ku dhex jiree inuu ilaahay khayrkiisa tuso hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo dhaqankiisa xoolihiisa qaraabadiisa awlaaddu alla siin doono degaanka iyo guriga deriska iyo qaraabi iyo qoys safar iyo nagaadi aragtida keli a ah marka laga hadlayo ilaahayow gabadhan mar kastoon arko waxaan ku furxa iga tus ilaahayow hadalkeeda ii macaane <clears throat> oo aragtideeda ii macaane aragtideeda ii qurxi oo cuntadeeda inta wanaagsan itusoo ii macaane oo gogosheeda ii qurxi oo ii macaane socodkeeda ilaahu ii macaane socodkeeda oo keli ah kaftankeeda oo keli ah dabeecaddeeda oo keli keliya ah. ilmahay ii dhashay ilaahow kuwa u eg oo ii eg oon ku raaxaysto quratu alcayn ilaahu iiga dhig wa khayra maa jabaltaha calayh dabeecada gabadhaan aad ku dabeecaysay alla gudaha waxa ku jira qof walba gudaha waxbaa kaga jira ilaahayow gudaha waxa kaga jiraoo dabeecadana rabbiyow intaad kala soorto oo kala soocdo ood ood kala miirto inta miidda ah filtaraysan subagga ah malabka ah quruxda badan xariirta ah ilaahayow iiga soo saar inteenna ayaa ku ducaystay walaalayaal ducooyinka dariiqii intaan gala marnay ayaanu qufacaynaa cudurku meeshuu nagaga imaadayna ma naqaan tiibishadu meesha ay nagaga dhacdayna ma naqaano wa acuudu bika min shariha <clears throat> ilaahayow sharkeedaan kaa magan galay gabadhan wiilkan labada qof mid walba shar buu leeyahay wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina waa kuu nabigu in badan iftitaaxiisuu ku bilowdaa naftaada shar baa ka buuxa marka sharti baad leedahay ilaahw iga qari oo qaanada iga geli oo ilaahu iga safri oo meelo daran ka tuur ilaahu sharkeeda bannaanka ha u soo saarin ilaahu xumaanteeda ha ituse ilaahayow hadalkeeda kiis kiisa xun ma awoodi kare eh maba qaadan kare eh qalbiguba qalbigayba dhaawacaysaaye jacaylkiibaybaa calwinaysaaye ilaahayow hadalka kiisa xun ha ka soo saarin ilaahuw hadalka kiisa xun ha iga maqashiinin ilaahu hadalka kiisa xun ha i maqashiinin sidoo kale dabeecada ku dabeecaysane gudaha kaga jira allah yow iga ilaali gabadhuna waa sidoo kale ninkuna waa sidoo kale intaa markay dhacdo ninka iyo xaaskiisa gogol baa dhex marta waa wuxuu alla wax iskugu daray jirkoodii buu ilaahay xalaal oga dhigay waataan sheegayna kitaabka dhan ee saddexda boqol iyo sagaal iyo tobanka safxadood ka kooban wuxuu ka warramayaa qaabka iyo aadaabta iyo noocyada ninka iyo xaaskiisa ay gogosha wada dhex mari karto meeqa reerood baa ku dubay gogosha oon xaqeeda la siinin meeqa reer baa ciil hadda u dhimanaya gogosha oon xaqeeda la siinin waa in la fahmaa labadan qof gogosha xuquuqda ay iskugu leeyihiin waxaan rajaynayaa inaan mawduuc gooni ah aan xoogaa kaga tilmaami karo asagoo xishood iyo xayaa ku jiro biidn illaahi tabaaraka wa tacaala laakiin gogosha qaybta aan ka raba waxaa weeye intaan gogolba la gaadhin waana gebagabada maanta darsigeenna eh duco kala qabso mayla socotaa horta tartiib tartiib say wax u kala horreeyeen si aan qoys wanaagsan iyo usra saciidda aanu u noqonno say wax u kala horreeyeen waa inaannu ogaanno mar alla markay ninkiiyo xaaskiisa gogoli tegayaan waan ka hadli doonaa insha allah gogosha iyo aadaabteeda iyo inaan la isku soo boodin oo muqadimaad iyo muqadimaat uljimaac iyo hordhaca iyo nafsiyaadka diyaarintooda iyo insha allahu iyadoo qaab xishooda ay ku jirta baan oga hadli doonaay waxaan ka wadaa hadda galmada dhabta ah markii ay dhacayso wuxuu nabiguna baray calayhi asalaatu wassalaam ducadan soo socota in la akhristo tolow tolow yaa akhrista ducadan yaa xusuusa ducadan yaa wakhti u hela ducadan talow yaa yaqaana ducadan yaa xifisan ducadan yaase diyaar u ah caawa inuu ka bilaabo talow ducadan macnaheedu waa maxay talow ducadani maxaa jawhar ah oo ku dhex jira maxaase ay eh, xijaab iyo xisni ay nooga noqonaysaa bal ila arka waa duca gaaban nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna bareen dhahno bismi illaah allahu akbar bismi illaah allahuma janibna ashayطaan wa janibi shayطaana maa razaqtana ya allah sala allahu calayka ya rasuula allah sala allahu calayka ya rasuula allah calayhi asalaatu wassalaam noolashannada oo dhan baad noo caddaysay manhajkii aanu ku noolaan lahayn oo dhan baad noo caddaysay wanaag oo dhan baad noo caddaysay xumaan oo dhan baad nooga digtay sala allahu calayka yaa rasuula allah calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan arrintan u cuskanayaa oo aan barako kaga raadinayaa ya allah nicmo ilaahay wey xalaal xaaskaagii oo xalaal kuu ah laba jidh oo saacado ka hor ama daqaa'iq ka hor xaaraan kala ahaa ayaa hadda xalaal isu noqday haddaba cuntada bisinkaa lagu bilaabaa oo musqusha markii la gelaya bisinkaa lagu bilaabaa oo masjidka marka la gelaya bisinkaa lagu bilaabaa oo markii albaabka laga baxayo bisinkaa lagu bilaabaa markii galmo iyo xidhiidh gogool la samaynayana bisinkaa lagu bilaabaa ilaahay baan cuskan ilaahay baan u celinayaa mahad dhammaanteed tabaaraka wa tacaala allaha ii naxariistay ee gabadhan bisil ii diyaariyey allaha naxariistiisu ay keentay wiilkan barbaarka ah intaa leeg ilaahay ii diyaariyey bismi illaah allaahumma yaa allah haddaba waa baryootadaysa ogow ilaahay baad baryi ilaahay baad baryi ilaah baad gacmaha u taagan allah nacam waa saa allaahuma jannibna ashaytaan ilaahayow shaytaanka naga foge allah oo ma shaytaan baa meesha jooga allah oo ma shaytaan baa aniga gogosha igula jiifi karaa nacam walidaalika baa nabigeennu wuxuu yihi sala allah alay salam qof hadduu sariir goglo oo uu ka ka danaysto markuu doonayo inuu ku seexdo waa inuu hurgufaa maxaa yeelay shaydaan baa laga yaabaa inuu u soo dabamaray oo uu ku jiifo idan sariiraheenna in badan oon ku seexanno shaydaanka oo dhinac kaga jiifaa adigu dhinac ka seexataa soo saasu ma aha nacam shaydaanku waa kula joogaa xaaladda xidhiidh nin iyo xaas lamaano u dhex marayana waaba goobjoog waa inaad dhahdo allahayow jannibna ashaytaan ilaahayow shaydaanka naga foge ilaahayow shaydaanka naga durki wa jannibi shay annaga labadannadan wa jannibi shaytaana maa radaqtana waxaad nagu arsuqi doonto owlaad ana shahwada labada qof riximka ku dhacaya allahayow yuusan shaytaan wax ku darsanin ilaahayw naga ilaali inuu shaytaan wax nagu darsado taas oo imaan doonta ilmaha dhalanaya haddaad ducadan akhrisan weydo inuu shaytaan kula dhalay wastafziz man istatacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi alamwaali waalawlaad shaarikhum shaytaanow la wadaagso ku darso awlaaddooda wax ku darso ma garateen carruurteenna aan ka cabaadayno haweenkii hore caqliga badnaa ee xigmadda badnaa waxay dhihi jireen markay culug ay la yaabaan arkaan waxay dhihi jireen bisinka eh kani markii horean malaha bisinka loo qabanin ducadii baa laga iloobay ka wadaan oo shaytaan baa wax ku darsaday war haan istaba qabanno oo aan istartiibinno oo xaaska xalaasha ee guriga lagugu keenay iyo ninka xalaasha ee guriga lagugu keenay shuruud iyo aadaab iyo nidaam ayay leedahay meel walba ilaahay baa lagu caabudaa qodobka ugu dambeeya xidhiirkaa dhex maraya waa ajir waana cibaado ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaana cibaadadaa siinaya ajirkaa ka siinaya idan habeenka ugu horreeya intaas aanu sheegnay haddii la maro wixii ka dambeeya oo ka dambeeya waa xubbi xubbiga iyo jacaylkana gooni baan oga hadli doonaa allah caza wajal ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu hanuun dhammaystiran oo kaamila iyo hidaayo quluubteenna iyo xididadeenna gasha inuu na siiyo kuwa waddada nabi maxamed raaca calayhi salaatu wassalaam wax walbana kaga dayda ay inuu naga dhiga baan ilaahay weydiisanayaa qoysaskeenna inuu noo hagaajiyo kuwa ku dhisanna uu ka dhigo sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo manhajkii qur'aanka innahu waliyu dalika waalqaadiru calayhi ayuha alaxiba inta aanu kaga kulmayno fadhiga kanxiga waxaan idinkaga tegayaa xifdiga ilaahay iyo ricaayada ilaahay iyo labada qof ee isqabta inay isu qoslaan labada qof ee isqabta inay sunnada ilaaliyaan ducadaana akhristaan isbartaan oo mid walba mid kale uu caawa ka bilaabo warqad iyo qalin intaad miiska sharaxda gabadhay ood qudaar soo gado laba ubaxna dhinaca ka dhigto biyo cad iyo kuwo guduudan iyo kuwo madowna aad soo dhigto warqad laba warqadood iyo laba qalinna aad soo dhigto adiguna geedka hohobka midhaha hohobka layidhahda yaqaaniintiinaan gacanta taaga inta taqaanaay geedka hohobka la yidhaahdo aad iska soo dhigto xagga gacmaha iyo xagga lugaha iyo dharka aad qabto daayib halkaa odaygaaga intaad la soo fadhiista waxaad ku dhahdaa xabiibi caawa waxaan doonayaa inaan isbaranno isbarasho cusub inkastoon toddoba isu dhallay haddana inaan isbarannaan rabaa barasho wanaagsan anigu waxaan jeclahay baan rabaa inaan qoro waxaan necbahayna waxaan rabaa inaan qoro laga bilaabo daqiiqadan aanu kala siixannana inuu gurigeennu saa uu ku noqdo qoys wanaagsan arrintaasi waa codsi waxaana jeclahay in la dhaqan geliyo wa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum usra saciida idiin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabara